sal allahu calayhi wcala aalihi waasxaabihi alahyaari aladhaar alamaajid taabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin waslma tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali walafcaali walaaraa waxaynu ka bilaabaynaa aayadda afariyo labaatan suuratu tawba suuratu bara waxaynu ku dhex jirnaa aayado ka waramaya dadka muslimiintaa ah iyo siyaasadooda dabadda iyo awooda ay yeelanayaan waa barnaamijkooda caskariga iyo kooda siyaasiga ka ciidan ama quwadda ay yeelanayaan dadka muslimiinta ahi iyo siyaasada ay leeyihiin ee dabadda in siyaasadooda dabaddu ay hagaagtana ama ay dad iska tiiriyaan oo laga haybadaystana taasi sida macruufka ah waxa ay ku xidhan tahay awoodda ay kolba dadku leeyihiin waaya waayo ummaduhu had iyo jeer waxyaabaha isku qadariyaan ayay kow ka tahay awoodda dadkaasi ay leeyihiin awoodda ay leeyihiin baa dhaqaalahooda kor u qaada oo magacooda iyo jinsiyadooda kor u qaada oo sharaftooda kor qaada waxaynu ka arkaynaa halkaa aayado suuradda ku sugan waliba qaybtan hore oo jihaadka aad uga waramaya jihaadka iyo ahdaaftiisana marar baynu ka soo hadallay islaamkuna ma aha oo keliya in xaalkiisu uu yahay uun dagaal iyo dil laakiin mabda'a la yidhaahdo nabadgelyada islaamka ayaa kow ka ah shayga la yidhaahdo nabadgelyada asalaam alakhdar baanu baadi doonaynaa bay yidhahdeen gaaladu ama united nationka iyo ururada midoobe ay baadi doonaan salaam alakhdar wax la yidhaahdo ahyaan ma jire ummadahoo la cunayo ayay u huuriyaan oo ay u aamusaan laakiin salaamka qiimaha badan waxaa haya islaamka iyo manhajka samaawigaah sidaa daraadeed ayay mabaadidiisa ka mid tahay ah, islaamku inuu cid waliba nabadgelyo hesho oo xaq nabadgelyo u leh asmaadii ilaahay baabuu ka mid noqdayba assalaam waa mid wax nabadgeliyay isna nabadgalay wixii xun xunoo dhanka nabadgalay sifaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu noo soo diray wuxuu leeyahay ana araxmatu lmuhdaa naxariis ilaahay khalqiga u hadiyeeyay baan ahay nebi maxamed baa staale calayhi salaatu wasalaam waanuu yahay ilaahay baa uga markhaati furay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamiintao dhan naxariis baad u tahy dadka muslimiintahay marka u horeeyay kulmaan waxa ay isku bariidiyaan waa maxay wasalaam taasay la guuraan ay jannadana la tagaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cidaan khoof lahayn khoof lama gaarsiin karo walaa taquuluu liman alqa ilaykum asalaama lasta mu'mina qofka idin salaamay ha odhanina mumin ma tiidin waxay soo degtay nin salaam salaam yidhi oo la dilay maxaa u dilaysaan baa ilahay ui waa shahaadee waa islaamee kol hadduu magaciiba isticmaalay taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam ahlu jannuhu maalinka ay kulmayaan ilaahay la kulmaan waxa salaam ayay isku salaamayaan salaaman salaama wallahu yadcuu ila daari salaam ilaahayna dadka wuxuu ugu yeedhayaa nabadgeli ayuu ugu yeedhayaa rabbi dadka markaasaa wax kasta oo qurux badan oo qiime leh oo tusaale fiican ah islaamku waxa uu ku yahay tusaale ayuu ku yahay xataa gaalada lafdigooda waynu arkaynaa in lala jihaadayo laakiin goormaa lala jihaadayaa waa marka qofkii kaafir sharwadeena oo dadka muslimiintaa ah, duulimaad ku ah oo ah laga fadhiyayn inuu yahay macnaha waxa uu leeyahy awood buu leeyahy dadka muslimiinta ah waxa uu ku duulayaa caqiidadooda iyo dacwadooda iyo dalkooda iyo xorriyaddooda ayuu ku duulaya sidoo kale dadka iyaga dhex jooga laftigooda uma ogola inay diini gaadho wakhtiga jihaadku ibanaya hore aynuuga soo hadalay amaa haddii aanay wax dhiba geysanayn oy diyaar u yihiin sida aayaadkan soo socda ay ka warrami doonaan inay muslimka dhex joogaan oo muwaadinka labaad ay noqdaan oo la difaaco la ilaaliyo way haysan karaan caqiidadooda waa ka ilahay yidhi laa ikraaha fi ddiin diintu wax dirqiya ma laha oo laguma dirqiyayo qofka lama doonayo qof diinta lagu dirqiya waayo munaafiq buu noqonaya waxba inooma tarayo walow shaaa rabuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu muminiin waxba kuma dirqiyaysi dadka si ay muminiin u noqdaan sidaa daraaddeed ayaa wax fara badan dadka muslimiinta ah iyo kuwayna dhex jooga ay ku siman yihiin oo uu kow ka yahay garsoorkii qofka hadday cid ismaagaan ama wax dhex maraan gaal iyo islaam isku sibaa loogu xaqsooraya gaalka gartiisaa la siinaya wax uu leeyahy lagama qaadi karo sidoo kale cuquubaadkii iyo xuduuddii qofka muslimka ah sidii xeer ciqaabeedka loo marinayay haddii ay dil tahay hadday sino tahay iyo hadday tuugo tahay sidii oo kale unbaa gaalkana loo marinayaa la odhan maayo waa gaalaha loo kordhiyo marka islaamku calaaqaadka dadka muminiinta ah iyo ummadaha kale udhexeeya salaamkiisa iyo nabadgelyadiisa isaga u horeeya calaaqada dadka muslimiinta ah udhaxaynaysana gebigeeduba waxay ku salaysan tahay nabadgelyo iyo ukhuwa iyo walaaltinimo marka aada nusuus fara badan akhridana taa waad arki karaysaa marka wuxuunaynu uga jeednaa meel waliba wakhtigeeday leedahay marka arrinku nabadgelyo ku fiican fiicanya isagaa ugu horeeya ciddii nabadgelyo mudan isaga ayaa islaamka ugu horeeya markaay arintu awood taagan tahayna cidi inay ka liqdo dadka muslimiinta looma baahno ilaahay ummaduu la hadlo waxauhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedoo fariintan gaadhsii dadka muslimiinta ah had walay joogaanba in kaana aabaa'ukum hadday aabbayaashin yihiin wa abnaa'ukum iyo wiilashiinna wa ikhwaanukum iyo walaalihiin raggaa walaalaha tihiin wa swaajukum iyo ooryihiinna xaasaskiinna wa cashiiratukum iyo tolkiin dadka qaraabada tihiin wa amwaalun iyo xoolo iqhtaraftumuuha aa shaqaysateen wa tijaaratun baaca mushtari takhshawna kasaadaha aa ka cabsanaysaan inay idinka khasaarto wa masaakinu guryo tardawnaha aad jeceshihiin intaasoo dhammi hadday noqdeen sideedaa shay axabba ilaykum kuwa aa ka jeceshihiin min allaahi ilaahay wa rasuulihi iyo rasuulkiisa wa jihaadin fii sabiilihi iyo jidhkiisa xaqa ahoo lagu dagaalamo lagu jihaad galo haddii intaa hore ka jeclaateen fatarabasuu suga xataa ya'tiya allaahu biamrin ilaa ilaahay amarkiisa keenayo wallaahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin ilaahay kuwa fallaagoobe isaga ka firdhadee fogaaday ilaahay ma hanuuniyo oo dee iyagaaba fogaanshaha doortay sidaas weeyeoo waa qofka muslimka muslimkaahi mar walba waxbuu miisaamayaa miisaanka iyo maqaayiista sharcigaabuu ku soconaya marka waa laba kafadood haddii marka wax qiyaasteen kafad saarteen sideedan arimood ee ehel iyo adduun ooriyo iyo ubad iyo waxaasoo la isu geeyaya haddii intaa kafad saartaan ilaahay rasuulka iyo jihaadkiina kafad la saaray oo dabeetana kafadda adduunyada iyo ehelkeed ay saaran yihiin ay idinla rajaxnaatay kafadii ilaahay iyo rasuulkiiyo jihaadkuna idinla fududaatay haddii miqyaaskiinni sidaa isu bedelay dadka muslimiinta haddaad tihiin dabal waxa ka dhaca waynu eegnaa haddii lagu dhahdo waxa ka dhaca eega oo suga maxaad u taqaanaa dee balaayiyo baas baa ka dhaci waa hanjabaadee fatarabasuu xataa ya'tiya allaahu amri ilaahay sideedaba dadkan isagaa yaqaano abuurayoo marka uu qancinaya iyo marka uu kicinaya abaabul ku samaynayo luqad ay fahmayaan ilaa cuquushooda isaga abuuraya ayuu kula hadlaya subxaanahu watacaala oo cid walo wakhti kasta joogta iyo ku yarow iyo ku weyn iyo ku jahil iyo ku mutacalima midh qancin karu ilaahay usoo jeedinaya ila maskaxdii iyo caqligiibuu abuuraya subxaanahu wa tacaala xalay soo maraynay atakhshawnahum faallaahu axaqu an takhshaa marka iminka qofka la yidhaahdo qof baa matala warwareegay halka ugu adaga aad kaga dhufataa waxa weeye inaad tidhaahdo dee waa fulay baa nin weynoo la yidhi fulay baa tahay dee waxu haday ma jiro inuu firdhadii inuu alaabta soo qaato waa labadaa miduun miyaa cabsanaysaa ilaahay baa hadda mudan inaa ka cabsataa intaa aadamaydin la mida ka cabsanaysaa halkana ilaahay wuxuu idhi suga ilaa aa arki doontaan ilaa amarka ilaahay uu keeno ilaa ilaahay amarkiisa uu keeno marka amarka ah, halkaa intaasoo arimood qofka doortay ee ilaahay rasuulkiiyo jihaadkii diiday ama ummadda diiday suga waxa soo socda dee qofku marka hore uu iska sii gartay waxa soo socdaa inaanu khayr ahayn waxa soo socdaa muxuu noqonaya saa baa culimmadu ay leeyihin waxa uu noqon karaa ciqaab ummaddan lagu rido oo ay ka mid tahay iyagoo qaybsama oo quwaday ku bixin lahayeen cadowga isu isticmaala an yadriba bacdahum bibacdin ilaan qofka baniaadamkii tamar buu tamarta haddii loo jahayn waayo halkii ku munaasibsanayd dee kale u kacaysaa tamarti marka tamarta dadka muslimiinta haddii meesheedii loo diido iyagaa iskula jeesanaya waa xuruubun daaxinatun baynahum dagaallo khatar badanoo iyaga ka dhex dilaaca wey noqon karaa amarkaas ihaanatulcadow cadowga oo dadka ihaanaysta ilaa ay soo kici kari waayaan meel ay iska soo qabtaan waayaan marka waa ciqaabun adduunyo iyo aakhira labadaba leh wanacuudu billaahi min dalik ilaahay baynu ka magan galaynaa laakiin hanjabaad iyo hadidaad allah ka soo baxday halkaa dhowrkan arrimood ee halkan ku sheegan dee ilaahay dadka isagaa yaqaano abuuray sida aynu ku celcelinayne waa inta dadku had iyo jeer diin iyo ilaahay ay isu seegaan intanoo arrimood halkan ku sheegan waa aabaha waxa weye namadaadii weliba habla kuma jiraan waa inamadii halkaa horena ayeeye iyo hooye kuma jiraan waa aabbo aabbihii iyo inankii iyo walaalkii walaalkaana wiilu lahaw wiilkaagana walaalu lahaw waa mahmaadii soomaalida mishe lagu dagaalamaya wala ishaystaa wey dagaalku qabaailka kaliya waxaa u soo dhaafo adiga iyo inankaagu isqabsataan walaalu lahaw inankaaga kaa dhiciya bay idhaahdeen walaalkaa waa inuu inankaaga kaa dhiciya walaalkaana wiilu lahawoo dee walaalka ismaagtaan wiiluu kaaga baqanaya waa inuu jiro waa intay ku mahmaahi jireen ku warwareegi jireen asawjaduna dee aswaajta iyo ooryuhu in fara badan dee dadku ka daba dhacaayo sidaay u jahaynaysa iyo meesha ay la maraysa iyo dee nin islaani wado awr maxaa layidhi awr awr wada midna kaama baydo wax iska jiraahaydoo dee mahmaahu waxay ka turjumayaan dhaqanka iyo dareenka dadka cashiiradu waa tolka waa tolkaa laleeya annagaa laandheeraa reer hebel intay marayaan xoog iyo xoole maxay leeyin luqadii aynu ku hadli jirnay alcashiira tol iyo kabtoona lagama dhexbaxo waa lagu egaadaa amarkoodaa la qaataa fiqi tolkii kama janno galo ee wuu la naar galaa macnaha waxaasoo maahmaaha ah aynu sheegayno wuxuunaan uga jeedaa un fidradeenna dareenka dadku dadkuunbay aayaddu ka turjumaysa dareenka dadku ay ka qabaan intan waxaasoo maahmaahay ay tusinayaan ummad waliba maahmaahay u leedahay ayuunbay ka turjumaysaa un aayaddu ugu hanweyiin dadku intan maal iqtaraftumuuha maalkii ilaahay kuma daynin karaya laakiin wuxuu raaciyay sifo ah iqtaraftumuuha aa shaqaysateen qofku had iyo jeer marku xoolihiisa dadka u xayaysinaya ama laabta garaacaya wuxuu dhahdeen waxan waan ku dhidinay waxan dhididkaygii weeye budhaaca waxaad moodaysaa in bilaash lagu soo siiyay iqtaraftumuuha waan shaqaystay ayuu ku dhololayaa qof waxaa kaloo rabbi uu raaciyey wa tijaaratun takhshawna kasaadaha iyadana sifadaasuu raaciyey oo inta kale ay la dheeraad yihiin tijaara takhshawna kasaadaha waa baayac mushtari a ka baqaysaa inuu khasaaro sir baa ilaahay unoo sheegay halkaasoo baayac mushtarigu ay leeyihiin <laughs> ragga baayac mushtarigii dareenkaa uu garanayaa qofku had iyo jeer hadduu is idhaahdo dacwad u bax iyo jihaad u bax iyo xaj u bax iyo islaax u bax mar walba wuxuu leey waxaan ka yaabayaa inay meheradu cadilanto <laughs> mar walba wuxuu ka yaabayaa kii ay tartamayeen inuu ka gaabiyo wuxuu ka yaabayaa faa'iidadu sanadkii hore helay inuu ka yareeyo marka warwarka u badan ee taajirka haystaa waxa weeye armad khasaartaa ogabay dadkan salariga iyo mushaharka go'an qaataa wuxuu leeyahy haddaad iska tagtay haddaad fasax qaadato waxa u go arsaaqad la garanayo laakiin kan arsaaqadiisii waa maftuuxo wuxuu islee war bahashaasi gacantaada iyo dadaalkaaga iyo shilinka la gaadhsiinaya ku imanayse armay khasaartaa sirtaasaa ilaahay uu sheego wuxuuhi tii a ka baqayseen wa tijaaratun takhshawna kasaadaha sidaa daraaddeed baa ilaahay tijaarta markuu ammaanayay dadka mu'miniinta ah yusabixu lahu fiiha bilquduwi walaasaal rijaal laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illahi waiqaami sala ila akhir alaayaat tijaartiibaa si gaara ilaahay u xusay waayo tijaaradaa fiilkaa qofka ku jiraa mashquulkiisa ayaa badan afar iyo labaatanka saacado waa maruu ku dhex jiriyo maruu shaqaynaya waqti baanay lahayn intan oo dhan oo isku darmatay maxaa sii raacay wa masaakinu tardawnaha tanna iyadana sifo macnaha guri uu qofku aad u qurxiyey aad u beeray finishinkiisii loo wanaajiyey dharkiisa aanu eegayn laakiin dhaldhalaalka guriga iyo decorationkiisa uu eegayo oo kolba dhan uga wareegayo tardawnaha waa qusuurta aadka u shaahiqa ah ee maaragtay dadku ay sameeyen intaasoo dhan haddaad jeclaateen oo nacdeen ilaahay rasuulkiisa ka tala qaadan weyden jihaadna iska dayseen suga inta loo dhameeyo miyaana haysan dadka muslimiinta waxaa la odhan karaa mushkilada dadka muslimiinta maanta haysataaba waa taas weliba dad badan baa ayaa gobonimadii ay lahaayeen dadka muslimkii maanta intanunbay u waayeen intaa ilaahay u sheegay subxaanahu watacaala taasaa loo waayay markaasaa ka intan haya laftigeeda ee isku hagaajiyey waxaynu odhan karnaa maanta isagaa ugu diiqad badanba dadka batrool kale ee guryaha leh ee dolarka iyo faraha badan ururiye muslimiinta ah ee shaqada aadka u wanaagsan haysta waa ninka sirta ay gaaladu ka hayaan sirta ninka ay ka hayaan weeyaana beedka ku fadhiya eela haddaad isdhaqdhaqaajiso armaa waxaan lagaa riixaa waa kii haysto kale kuwa intan haystaa ugu dhib ka xayraanka ah iska faramadhani waraabe halkii loo heryaabo waa hor ilaahay dhanku doono isaguudhaqaajinaya culaysba ma haystaba ummadaha dhalaalaalka haystee laleeyahy dowladoodu kaashbahayaanoo dhismay sameeyeenoo way horu mareenoo lacag bay leeyihiin dadkoodu runtii waa kuwa ugu badan iyo diiqada ay ku jiraan daraaddeed saasaa ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uula hadlayaa wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin marka macnaheedu waxa wey intan oo dhan la tuuri maayo oo malaha laga taga ka taga lama laha laakiin intani waxa ay leedahay maxay wakhtigeeday leedahay meesheedana way leedahay heer ay gaadhsiisan tahayna way leedahay laakiin arrimu way kala horeeyaan waxa ugu horeeya ilaahay iyo rasuulka jacaylkiisa iyo diinta jacaylkeeda ilan jihaadku waa diinta iyo saddexdaa marka uu qofku jeclaado waxa kalena ha jeclaado waa soo raac zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniina walqanaatiiri almuqandarati min aldahabi walfidati walkhayli almusawamati walancaami walxarf dalika mataacu lxayaati dunya cumar ehm, bin khadaab dee waad garanaysa markuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku haddaanu ilaahay rasuulka wax walba ka jeclaan inaan iimaankiisu eh, dhammaystirnayn cumar waa kayidhi laakiin naftayda uun ayuun baanan kaa jeclayn waxa kaloo dhan waan kaa jecela weli may gaadhin buuhi iimaankaaguma dhammaystirna cumar markaasuu saxeexuu ihi taydana adaan kaa jecelahay rasuul al'aana yaa umar oo imikaad gaadhay buu nebigu leeyahay xadiidkii bukhaari ku sugnaa weeye cumar waa halqabsi une laakiin waa qofkii nebigiisa jecel calayhi salaatu wasalaam sidaasaa ummaddu macnaha tadxiyada qofka iyo dareenkiisa iyo hamigiisu markuu halkaa gaadhsiisan yahay ummaddu markaasay qiimaheeda yeelan kartaa ilaa ay taa fahamtay intii ka horaysana mushkiladaasi ma ka baxayaan xadiidkii kale isaguna saxeixa waxa uu tilmaamaya nebigu ummaddan ula hadla waxau hi idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum biadnaabi albaqar waradiitum bizarc wa taraktum aljihaad sallata allaahu calaykum dullan la yansicuhu xataa tarjicuu ila diinikum ummadda islaamkuu la hadlayaa wuxuu idhi iibka ciinada laydhaa marka raalli ku noqotaan waa iib aan sharciga waafaqsanayn marka dibida dabadooda qabsataa dibiga qofka dabada haystaa waa qof beer ku qodaya sia xadiidkuba tilmaamay ee sarca ka raali noqota nin waliba dee irfidiisa iyo dibigiisa irfiduu dibig ayuu dabada haystaa bahalkaasu dabeedna wax ku qodayo aruroyda haya kii kale dee tijaaraduna dabadu hayaa kii geeluna dabadu hayaa mid waliba wixiisiibuu dabada qabsaday jihaadkiina way iska dayseen faraha ka qaadeen ilaahay wuxuu idinku sallidayaa dulli aanu idinka dulqaadayn ilaa diinta u noqotaan buu tilmaamay xadiidkaasi marka waa amarka ilaahay uu ka digaya kaas laqad nasarakum ullah ilaahay wuu idiin hiiliyey dad yahow muslimiinta ahi nebi maxamed iyo asxaabtiisii fii mawaatina kaiira goobo farabadan badan ayuu idiin hiiliyey wa yowma xunayn maalinkii xunaynna wuu idiin hiiliyey id waqti nebi maxamedow xus acjabadkum ay idin yaabgelisay karatukum farabadnaantiin farabadnaantiinibaa la dhacdeenba falam tugni cankum shay waxba way idinka tari weyde markii laydin helay wadaaqat calaykum alard dhulkiina cidhiidhi buu idinku noqday bimaa raxubat maca ruxbiha iyadoo dhulku waasic ah ayuu xidhiidhi idinku noqday war halkee la galaa uma wallaytum waa jeedsateen mudbiriin idinkoo fadhaqa tiiriyey oon soo eegayn cidnaba uma intaa kadib anzala allaahu sakiinata ilaahay xasiloonidiisii iyo deganaanshihiisiibuu ku soo dejiyey calaa rasuulih rasuulkiisii oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa cala almu'miniin mu'miniintana ilaahay waa ku soo dejiyey deganaanshihii wa anzala junuudan colaal buu soo dajiyay ilaahay malaa'iga lam tarawha aydaan arkaynin wa cadaba aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna ilaahay waa ciqaabay wadalika jazaau lkaafiriin kuwa gaalada abaalkooda waa kaa uma intaa kadib yatuubu allah ilaahay wuxuu ka towbad aqbalayaa min bacdi daalika intaa kadib intaa guulaysateen kadib calaa man yashaa ciduu doono wallaahu ghafuurun ilaahay dembiguu dhaafaa kii toobadkeena wuu u dhaafayaa raxiim u naxariisanaya laqad nasarakumullah laamtu waxa ay tusinaysaa jawaab inuu u yahay qasam dhaar wallaahi laqad nasarakumullah ilahay isagaa isku dhaarta qad waxay faa'iidaynaysaa xaqiiqa waan dhaartay waxa dhab abaa ila meela farabadan inuu ilahay idiin heliyo macnida waxay akidaysaa qisadani ilaahay dadka ballanqaad buu soo siiya awliyadiisa markii uu abaabulay kadib inay dad iska dhiciyaan waxa uu qaaday balan inuu u hiilinayo bushaarooyinna wuu siiyo waynu soo aragnay bushaarooyinkaa iyo ballanqaadkaa waxa uu ku kabay rabbi inuu tusaalihii waaqiciga ahaa ee taariikhdu ka markhaati kacayso iyaguna ay goobjooga u ahaayeen oo kaba horreeyay wakhtigii suuraddani ay soo degaysay tusaalahaasu keenay ilaahay hiilimaadkii nasrigu idiin ballanqaaday waa ku maalin heblaayadii siiyey dee ilaa waxaydaan arag oo khiyaaliya maaha waxaa laydiin sheegayaa waa tusaale soo aragteen oo maalin a aad ugu baahnaydeen nasrigaa hesheenoo kala un weeye dee kuulaha idiin haya meelo fara badan waxay tilmaamaysaa inta cadowga idinka gacan sarreeya waxaa ka badan de inta ka gacan sarrayseen mar walba hadii la eego xuruubta iyo dagaalada dadka muslimiinta markay jihaadka wadeen ama uu ogan yahay boqolkiiba sagaashan in ka badan dadka muslimiinta unbaa gacan sarreeya boqolkiiba shan in ka badanna waa laga badan yahay tiro iyo diyaargarowba marka nasri ilaahay bay haystaan waa ummad ilaahay uu garab taagan yahay marka ay awoodooda xaqiijiyaan ay u dhaqaaqaan waxa ilaahay uu farayo goobo fara badan saasay tilmaamaysa maalinkii xunayn baa ilaahay uu soo qaaday maalinkaana ilaahay wuu idiin hiiliyey wakhti bay ahayd ay idin yaabgelisay farabadnaantiinnu oo hareeraha intoo eegteen tidhaahdeen cidiba inaga adkaan maysa maanta tirada aynu leennahay nimankiinnii sidaa isu bidayay ayay tiradii badnayd waxba idinka tari weyday koow dhulkiina cidhiidhi buu idinku noqday bimaara xubad iyadoo dhulku waasic ahaa dhulkii ilaahaye ballaadhaye waasic ahaabaa cidhiidhi noqday waa jeedsateen idinkoo sii yaacaya waa imise arrimood intaasaa isku darmata marka hore waxa way iscajabiseen iscajabintii waxaa ka dambeeyey in cararteen cararkii waxa sii raacay hadda dhulka ilaahay inaanu cidhiidhi ahayna waasacu ahaa waxa sii weheliyey uma wallaytum waa jeedsateen wax wax soo egay may lahayn waxaa la sii raaciyey mudbiriin xagga dambe ayaa isticmaasheen xaggii hore waa la waayay intaa afar arrimood baa halkaa ka dhacay ilaahayna afar buu idin dhiibay uma anzla allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almu'miniin waanzla junuuda lam tarawha wacadaba aladiina kafaruu wadalika jazaau lkaafiriin uma yatuubu allahu min bacdi dalika calaa man yashaa shantaa arrimoodna ilahay baa idinku shantaasoo midna aan khayr ka soo jeedin baa idinka dhacay shantan oo aydaan filayn baa dhaqso u ama shantaa arrimoodoo degdegaa ilahay idin siiyey subxaana ilaahay waa kaa subxaana maalinkaa aa khaldanteen ee wax xisbiday aa gefku idinka dhacay ayaa saa idinku heliyay marka xunayn waxaa waa meel dhacda maka iyo daa'if dhexdooda oo xagga u kuuran ama xagga daa'if sii xigta nabi maxamed qisadeeda in kooban haddii aynu ka tilmaanno maadaam aayaadku ay ishaarenay tilmaameen si kooban nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka food qaaday dagaalkii maka dabcan rabadaan buu dhacay ramadaan rabadaan ayaa wuxuu maqlay niman reer hawaasin laydhaa iyo thaqiif iyo qabaa'il dagaalka aad ugu adkaa ugu ba'naa oo carbeed xagga bariga iska soo urursanaya iyo daa'if ayuu maqlay nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin dee dhagweyn ahoo qaafila mu ahayne nin anteenada u taagan tahaybuu ahaayoo meesha wax ka soo jeedaanba jecel inuu sameeyo maa yusama fi hada alcasri alxarbu listibaaq kala horee ayuu isticmaali jiray ila cadowaad sugtaa waa kugu basinaya une iyaguna way isarkeenoo waxay idhaahdeen kol haddii muxamed uu halkaa soo xoreeyey cidda ku xigtaa waa innaga inaan dhaqaajinno nimankaa iyaga ahi way shireen waxaa ka madax ahaan jiray in la odhan jiray durayd asamta oo oday aad u weyn oo dhowriyaysideetan jira buu ahaa qabaa'ilka in fara badan dagaalka u hogaamin jiray sidii abi sufyaan oo kale aad u yaqaanay dagaalka iyo kaartooyinka iyo marka la jabayo marka la guulaysanayo markii dabeed abaabulkaa la sameeyey inqilaab yaroo hoose ayaa lagu sameeyey odaygii maanta maalin oday ma ahee oday wuxuunbuu warwareejiyaae aan talada kala wareegnaba nin cawf ibnu maalik la yidhaahdo ayaa taladii la wareegoo dhallinyaro ah odaygii wuu taliyey wuxuu yihi war bal ka warrama ka warrama dee wuu soo socdaabaa layihi col fara badanna waa haystaa makana wuu soo qabsaday koow inaguna reer kilaab iyo reer kacab maynala socdaan dagaalka aada u yaqaana wallahi labadaasi way tashadeenoo way inaga hadheen baa layihi wuxuu ihi markaa maydinka dayn maya ka dayn maynabe ninkii dhallinyarada ah wuxuuhi adugu oday waad asaasaqday markaa maanta hogaaminta waa lagaa leeyahy wuxuu yaa raaci alghanam waar adhi ninkii adhi jirka maanta maalintii halkaasoo kale lagu duuli lahaa ma aho raggeediina ma wadano raggaynu ka hortegaynana waa garanaysaa hukaadi waa maxay xoolaha u indhalaayay kolkaa u indhabeelay waar waa maxay xoolaha ciyayaa iyo baale dabeedna wuxuu hi soo kaxeeyey raggiina waan soo kaxeeyey dumarkii iyo xoolihii iyo reerihiina waan dabar haray marka waxaan doonaya inaanay baqanin oo ninkii carari lahaa meel ku cararaba ma hayo waa reerkiibaa dabageediyaba dumarkii iyo carruurtii iyo xoolihii wartaasi faa'iide ma laha eh ka daabuuri oo kala hadhaane rag baqday shay qofka munhasimka ahee jabee carara waxba ma celiyaan buuri waxba ma celiyaan iyo ceebtu inagu sii badanina inaan isdhex yaacina ka daa ninkii wuu diiday dabeedna colkiibuu soo kalayeeyey waa soo kaxeeyey halkii nebigiiyo asxaabtu ay ka filayeen meelaan ahayn oo xunayna ah, daa'if baa lagu socday xunayn buu soo dhigay waa meel dooxa oo istaraatiijiya xagga dagaalka halkaasay habeennimadii soo galeen nebigu caleyhi salaatu wasalaam asxaabtii wuu abaabulay toban kun bay ahaayeen markii ay maka galeen laba kun oo dadkii islaamayna reer maka ayay kaga darmeen labiyo kun oo ciidana isagoo nebigu wata caleyhi salaatu wasalaam ayuu xaggaa u kacay colkii oo oo kolanyaysan oo meeshan aan ka filaynin dagaal ayaa salaad subax mar wakhtiga salaadu ay dilaacdo ayay xunayn ku beegmeen way ka dhex tooseen markaa dhowr kun bay iyaguna ahayn tiradoodu may badnayn colkii aan halkan dagaal ka filaynin ayay ka dhex kaceen oo seeftii iyo hubkii iyo leebki iyo wixiibay ku daldaleen asxaabta maadaama dad colkii fara badan yahay waxa dhacday in la iska hor iyo daba yimi oo la isku yaacay oo la isjiro nidaamkii lumay sidiibaa marka lagu yaacay oo nin waliba meel ka dhacay ilaan rag dido wahana haybsan weeye waxaa dhacday marka nebigii asxaabta waa iswaayeen boqol asxaabi meelahaasaa nebi maxamed ku hadhay calayhi salaatu wasalaam oo ay ku jiraan raggii khulafada ahaa saddexdii khulafada cumaan waay saddexdii kale iyo nabiga intii ehelkiisa ahayd sida cabaas iyo fadl bnu cabaas iyo usaamat bnu zayd iyo abi sufyaan iyo intaasaa ku hadhay tiro koobanoo caynkaas ayaa difaacayay nebiga isaguna calayhi salaatu wasalaam baqi kuma jireen xaggii lagaga soo kaakacay wuu u eriyey neefkii uu fuushanaa isaga oo halkudhig samaysanaya oo dadka dhiirinaya o le ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu nebi baan ahay beenna ma anugu ibnu cabdilmualib baan ahay oo geesinimo lagu yaqaanay waa dhaadasho loo baahan yahay wakhtigaasoo kale mar haddii cadow layshayo sidaasay dabeed cabaas iyo abi sufyaan waxay leeyiin baqashiisaanu dib usoo haynaa baqashiisa ayaanu dib usoo haynaa nebiga si aanay neef gaadiidku fuushayn si aanu ula gelin colka ayaanu soo xejinaynaa almuhim cabaas buu markaa nebigu la hadlay wuxuuhi war bal dhawaaq oo waxaad u dhawaaqdaa dadkii geedka hoostiisa igula heshiiyey sanadii lixaad yaa asxaaba samura cabaasow dhawaaqa waxaa tidhaa war raggii geedku maye laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fi quluubihim faanzala sakiinata calayhim ilaa akhir laayaad raggaa geedka nabi maxamed kula heshiinaya inay la dhintaan waa ragi maye cabaasna nin xoog weyn buu ahaa oo cod weyn codkiisa sideed mayl baa laga maqli jiray baa oo u dhigma labiyo toban qofka laba lugoodlihii wuxuu socdaa bay idhaahdaan lix buu saacaddii socdaa macnaheed waxa weye laba saacadood masaafad la socdo ayuu ka gaadhsiin jiray dadka codka markaasuu yaa asxaaba asabura eh, war asxaaba shajara war rasuulkiime war xaggee qabatay markaa waxay u soo jiireeyeen baa taariikhdu ay leedahay ama siiradu sheegaysaa sida hadiyo jeer suu marka uu weyraxo ee weyshiisa la taabto uu usoo kala fireeyo intuu xiix yidhaahdo ayuunbuu sidaa usoo kala fireeyaao isagoo weyraxsan buu dabeedna kaga qaadaa marka ninkii gaadiid watayna gaadiidkiibuu iskaga soo dhaqaajiyey seeftiisiibuu la soo cararay dabeedna markiibaa lagu daldalay wixii meesha joogjoogay nabigu intii soo aweegay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu lahaa haadaa xiina xamiyal watiis wakhtigani waa wakhtigii daawuhu finiinay daawuhu wakhtigii uu fininaya wey macnaha raggu inay waajibkoodii guteen buu arkay sidaasaa dabeedna xoolihii iyo dumarkii iyo wixii meesha marayay oo dhan ayaa loo aayay oo lagula wareegay intii sii firdhatayna meelaa lagaga daba tegay waxaa halkaa laga helay khaniimadii ugu faraha badnayd dahabka iyo geela iyo ariga iyo maatida wax alla wixii meesha maraya oo dhan afkaa la gashaday xoolihii ugu badnaaba halka laga helay iyo qaniimadii oo laga dhargoo faqriga la tuuray oo loo badiyay weliba kuwii imika xoogaa yara kululaaye safradu haysay ama wakhtigan dhow soo islaamay si ay ugu degaan iimaanko ay ugu qabowsadaan ayaa loo yara badiyey asxaabtii kale mujaahidiinta ahaa ee wakhtiga hore nabiga la soo soconayeyna waa u yareeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo iimaankooda uu ku kalsoon yahay kuwa ah arrintaasi saasay ahayd in yar baa markaa guushu ay seegtay oo la ceerceeray oo la kala diray markii dambe waxa dhacday dadkii firdhaday qaarkood waxaa loo geeyey iyagoon weli soo noqoninba addoomihii iyo xoolihii lasoo qaybsaday ayaa loola tegay <laughs> iyagoo bayrtii aan sooba noqonin ayaa maaragtay aan weli la isba ayaa markiiba wakhtiga hasiimadii iyo jabitaanka uu jiray may badnayn saasay guusha ku heleen waxaad halkaa ka arkaysa halka laga raacay aayaddaa tilmaantay marka id acjabatkum karatukum macsiyadaasaa ka dhacay gefka iyo wax iyo isla weynaantaa yay ka dhacday nebiga ma ahayn khulafadana ma ahayn tobankii jannada loogu bushaareeyeyna ma ahayn asxaabta in badanoo ka midana ma ahayn hal nin ayuumaa markuu arkay colkan soo ruqaansada gabaara gurdaynaya oo labayo tobankuna weligiiba aanu arag labayo tobankunoo nebi maxamed horkacayo wuxuu ihi wallaahi lanuqlaba alyawma min qila wax kale waxay noqdaanba horta maanta uun farayaraana looga adkaan maayo kelmadda ninkaas yidhi lagu qabsaday waxaad arkaysaa had jeer marxaladaha xasaasiga ah in daacada ilaahay in lagu horumaro macsiyada ilaahay la caasiyana lagu jabo walow afraadba ha ka dhacdee waxaad halkaa ka arkaysaa aaxaadulmujtamac gafafka ka dhacaya inaan la fudaysan iyo mawaaqifta istaagayaan waayo waynu rahmanah qofkan gafka ka dhacayo waa loo rahmayo waa la laynoo haystaa dooni qurayna wada saarana qisada sidaasa arrinkeedu ahaa ninkii durayd ee taliyey ee odayga ahaa rugcadaagii isaga oo awr fuushan oo colkii la socday ayaa waxaa qabtay ninka la odhan jiray rabiic ibnu rufayc rabiic ibnu rafiic adugu dabd isku mid usahaadaba saxaabigaasaa qabtay wuxuu mooday awrka in islaani saaranta gabaday saaranta oo hawdaj baa loo sameeyey shiraaq yar awrka dushiisa loogu xidhi jiray dumarka ayaa odayga ugu samaysnaa dee islaantanaad heshayna adoomaha ka mid tahaye bal sii hogaami buui meel halkeena buu fadhiisiiyey agoogtiibuu ka qaaday dee mid gawoobay oo shaarubadhaadheer ayaa kaga soo baxay waar maxaad ahayd buui dee waxaan ahay buui ninka dulayd laydhaa oo adigu maxaad ahayd buui waxaan ahay wui rabiic ibnu rafiic ninka laydhaa reer sulami markaa dee halkan waxaan kuu keenay inaan kaa takhaluso mar haddaa dee duraydkii la yaqaanee qaa-iduljeeshka aad tahay waaya waa sax waad khaarajinaysaa laakiin waxaad u sheegaysaa dumarkiinnii mar haddaad reer sulamite waana qaanaaye in aad ninkii durayd la odhan jiray dishay intaa usii sheeg dumarka waa laga yaabaa inaan ixsaan badan dumarkiinna u sameeyeen oo wax badan baana soo dhex maray ku dhuftay ninna xaya maaha markaasuu karsiin waayey suu yidhi hooyadaa hubxunbay kuu soo dhiibtaye seefta awrkayga ka saaro iga raaxee seeftiibuu ayuu ka saaro sidiibuu kaga raaxeeyey hooyadiibuu u sheegay durayd baan maanta helaan soo kharajiyey buu yidhi colkii ahaa aanu ka adkaanay markaasay ti waar iska daysi saddex hooyo saddex ayeeyo aad lahayd oo addoom ahaabuu xoreeyey ayay leedahay almuhim waxaad halkaa ka arkaysaa in wacdaraha soo kala maray rag iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo sunnada adduunyadu dee siday usoo soconaysay dee haddii seef iyo waran iyo leeb iyo waxaasi ay soconayeen wakhtiba waa waxeeda wakhtiba waa raggeeda labanlegdyadii eh, dad basharku ay isla labanlegdoonayeena kasoo bilaabantay qaabiil iyo haabiil ka soo bilaabantay eh, eh, labadii ilmo bani aadam ee magacyaashooda la qaabiil iyo habiil baa laodhan jiray qur ma sheegin sidaa mufasiriintu ay ku tilmaamaan macrakada halkaa kasoo bilaabanta waxay ku dhammaanaysaa an indhaha uu kasoo saari doono nebi ciise dajaal cawar uu kurta ka jarayo wadada ka duwayo wakhtigaasubay dhammaanaysa inta kale way soconaysa nin u dhagooleeyo iyo iyo ninay ka dhaadhacdaba uma anzla allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wa cala almuminiin ilaahay baa ku soo dejiyey wa anzala junuudan lam tarawha waxyaabaha sii firdhiyadae ka mid ahayd inay arkeen malaa'ig dharcad oo fardafuushan oo sidaa uu ula sabaynaya farasku gaaladiina wuu cadaabay gacmaha mu'miniintu ku cadaabay qiso dheerbeehda markii dambe waa loo celiyey dadkii maatida ahaa erga dambe iyo wax kadib ee xoole baa la qaybsaday gaalka abaalkiisu waa sidaa wadalika jazaau lkaafiriin qisadu qolo qura kumaahe waa qaacido caama gaalka abaalkiisu waa nooca ilaahayna saasuu ugu talagalay idinkuna haseegina cidduu doonuu ilaahay ka toobad aqbalaya macneed waxa wey mar haddii nasrigaasi yimaad mar haddii guushaa iyo gacantaa sare timaado towbadkeenkiibaa isda badanaya oo waxa la filayaa nasri maana horumar xagga diintaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow inama almushrikuuna najas dadka gaalada ah ee sanam caabudkaah waa nijaas falaa yaqrabu lmasjida alxaraam masjidka baytullaahi alxaraamka laydha yay usoo dhowaanin falaa yaqrabuu yay usoo dhowaanin almasjid alxaraam masjidka xurmada iyo sharafta leh bacda caamihim haada sanadkoodan kadib sanadka kan ah wixii ka dambeeya wa in khiftum caylah haddaa foqor ka cabsanaysaan baa ilaaha iyo hayn haynxumo fasawfa hadhow yuqniikum allaahu min fadlih ilaahay dheeraadkiisuu idinsiin doonaa inshaa hadduu doono ilaahay baa leedihi in allaha caliimun xakiim ilaahay baa cilmi iyo xikmadba leh qaatiluu waxaa la dagaalantaan dadkiinan mu'miniinta ah aladiina gaalada laa yuuminuuna billaahi ilaahay aan rumaynin walaa bilyowmi alaakhir aakhirana aan rumaynayn walaa yuxarimuuna aan xaaraan ka dhigaynin maa xarama allaahu warasuuluh ilaahay rasuulkiisu shayga ay xaaraan ka dhigeen aan xaaraan u arkaynin walaa yadiinuuna aan ku dhaqmaynin diin diin alxaq diinta islaamka xaqa ah. aan diin ka dhiganaynin kuwaasoo aya ah. min aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiye waa yuhuudiya nasaaradii xataa yucduu ilaa ay bixiyaan ay dhiibayaan aljizyata cashuur ilaa ay dhiibayaan can yadin iyagoo gacanta ka dhiibaya wahum saaqiruun iyagoo dulaysan halkaa ka wadabaa ilaahay subxaana wa tacaala waa laba qolo gaaladu ahlul kitaab iyo iyo ahlul ahlulwathan dad kitaab sheegta iyo dad sanam caabuda waa labadaasuun waaya kuwan kale yidhaahda ilaahay ma rumaysnine malaaxidada laydhaha ee mulxidiinta iyaga lafdigoodu sanam unbay caabudaan sanam laydhaa rabitaankooda iyo kuwa ibaaxiyiinta la ydhaahdee ilaahiyo diinba waanu ka xorownay yidhaahda iyo kuwa ilaahay ma jiro yidhaahda iyagu inay cibaado aan soconayaan hamoodin rabitaankoodii adduunyadun bay caabudaan cid iskeedaba ilaah la-aan soconaysaa ma jirta ilaah xaqaa ka diidaa wax kalunbuu ilaah ka dhigtaa ee waxaa kale ama waa shaydaan ama waa makhluuq kale oo dee noolaba ah ama waa shay macnawiyaho sida dee hawadiiy wixii la mid ah labadii qolaba aayadan ayaa ilaahay ku sheegay kaga hadlay subxaana wa tacaala marka nimanka gaalada ah ee berigii hore xajka iman jiray looga dhaaray iyaga mushrikiintii odhan jiray meeshan anaga ayaa ka talino xokaynka ah oo ku dhalanay oo deegaan noo tahay oo kada wa kada sadanadii kacbada ah waxa ilahay ku sifeynayay nijaas yay u soo dhowaanin masjidkoodan kan ah sanadkan kadib marka ogeysiiskii ballamaha lagaga baxayay waxa raacaya ha u soo dhowaanin xaramka xaramka ha imanin ilaa hoseyn hore usoo xusnay ilaa sannadaa sagaalaad taariikhda hijrada iyo wixii wax ka horeeya xaj iyo cumrada way iman jireen gaaladu iyaga oo shirkiyaadkoodii wato khuraafaadkoodii akhriyaya labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikun huwa laka tamlikhu wamaa malak waxaasay talbiyada ku dhex jireen ilaahay shariik ma lihi xabad shariigahoo isaga iyo wixii uu yeeshayba adigu aad yeelatay mooyaane waxaasay daldali jireen waa nijaas baa ilahay uhi nijaastaasi waxa weeye bay culimada islaamku aqwaashooda lagu xisaabtamaya isla waafaqsan yihiin nijaas xagga macnaha nijaas xagga ruuxda nijaas xagga damiirka nijaas iimaan la-aanta ee nijaas jidhkanana ma sidaa daraaddeed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sanadihii ugu dambeeyey qaar gaalaa uu masaajidkiisa ku qaabilay madiina nin humaamo la odhan jirayna tiirkaasaabuu ku xidhay oo qaa'iduljeesh carabta ka mid ahaa oo lasoo qabtay masaajidka dhexdiisu ku xidhay marka nijaas jidhkana ma aha laakiin waatu xagga ruuxda ah iyo macnawiyaadka qofka oo imaanla-aantu wadato kaasaa ilahay u tilmaamay dabcan labada nijaasoodna dee tan jidhkaaba sahlanba oo taa ruuxda iyo damiirka ayaa sii daran ilaana waa cudur dilaaya taasi cudur dilaaya oo qofku aanu ka bogsanayni wey mustaqbalka mar hadduu ku naar galo waxaynu odhan karnaa waa milil mililka haddii guudkiisa la dhayo ama la maydho miyuu daahiraa xalse miyuu yeeshaa maya marka gaalnimada iyo shirkiga iyo nifaaqa qofka laabta ugu hilani waa mililkaa qofka gudaha ugu jira qofkii dushanba ha ka nadiif ahaado ha ka daahir ahaadee laakiin balaayaa jiifta masjidkan sanadkan caamihim haada ismu ishaaru markaa wuxuu ku dhacayaa sanadii suuradani soo degtay abubakar uu ogeysiiska bixinayay bicada xajkana uu horkacay ayaa haadaa sanadkan kadib marka sanadkaa yimaade ogaysiiskiina loo dhiib wixii ka dambeeya maya sanadii tobnaad isugumay imanin dadka gaalada ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee meeshiioo laga buufiyey gaalada oo laydhkii casaa ee markii u horreeyeyba sannadaa sagaalaad lagu shiday aanay sooba noqoninba adag baa loo dhigay halkaa mar ogeysiiskaasi korku dhacay mabay soo lugoynba sanadii tobnaad meeshiiyo xaadhan buu nebi maxamed kusoo xajay caleyhi salaatu wasalaam sidaasiba iyaguna ay qaateen ummaduna ay gaadhsiisay ilaa yowmina haada saasaa muqadasaadku dariiqa alkhawaaja marka xaramka lagu socda in yar loo jiro dariiqa dadka muslimiinta waligayri lmuslimiin saasaa labadii wada ay kala baydhayaan labada xaranba ka qudusna waa laga safayn doonaa insha allahu tacaala <clears throat> waxa markaas aayaddu ay ka jawaabtay su-aal dadka qaarkood ka timid qaarkood baa yidhi war nimankan gaalada ahay xoolo badan bay soo waaridi jireen suuqyadan xaramka ee la isugu imanaya ee mino iyana dee iyagaaba ugu tuntuun roonaa ama ugu waafisanaa cidda wax keentay alaabi noo soo waarida dhar iyo raashinba waar nimankii haddii la joojiyey dee safarkaasi waa xumaaday safarkii xajka laga kasbanaya dhar iyo dhuuni lahaa wuu inaga xumaaday ilaahay baa u jawaabay wuxu wa in khiftum cayla haddaa faqri ka cabsanaysaan iyo baahi fa sawfa yuqniikum allahu min fadlihi insha shaa ilaahay baa idin qani idinka dhigi doona hadduu doonayo subxaanahu wa tacaala marka ilaahay ku kalsoonaada oo alaabta kaafir xambaarsan yahay iska dhaadhicinteeda iska dhaafa waa taa aynu leenahay oo ninkaas aad u talow inaga tago armaa mucaawanadiisii iyo amaahdiisii iyo hay iyo wixii soo meeshuba isku dhalaali mayso maxayna siiyaan waa noole eh? waxalla waxay nagu caawiyaan iyo waxaynu haynay iyo wixii dowlada ay sisiin jireen midnama yaala dadkuna wuu nooliyo waanu socdaa jarka hadday naga daysan lahaayeen si ka wanaagsan loo noolaan lahaa iyo tadakhul waay saasaa ilaahay ugu jawaabay subxaanahu wa tacaala waxa markaa uu ka hadlay rabbi markii carabtii laga soo hoyday jasiiradii carabta isu baxday intii carabi deganaan jirtay shibha aljaziira alcarabiya inta la idhaahdo maabkeeda kolka la eega u eg xagga yamanta iyo ilaa duwal alkhaliij oo dhan iyo lagu daro wqooyiga sacuudiga oo beriga ardu shaama intaasoo dhan kolkay safaysantay waxaa loo soo jeesaday laba qolo oo qolo ay madiine iyo hareeraheeda deganaydoo waa nimankii yuhuud abeesadii halkaa jiiftee suntu kasoo kabacaysa qolada labaadna waxa weeye nimankii romanka la odhan jiray ee iyaguna xigay waqooyiga ee hiraqle iyo u sukeeyana xaruntoodu dimashiq ahay iyo wixii ka siisheeya qolyahaasaa ilaahay uu ku jiheeyey dadka muslimiinta ah iyadoo istaraatiijiyadoodii dagaal hore loo sii qaaday ilaahay baa hagaya subxaanahu wa tacaala ilaahay baa jahaynaya markaa rabbi wuxuu leeyahy isagoo amarkaasiiy qaatilu ladiina laa yu'minuuna billaah walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucduu ljizyata can yadin wahum saaqiruun kuwa afar arrimood isku darsadee gaalada ah. iyagana la dagaalama ka reebina dagaala ilaahay aakhira ma rumaysna iimaan ma jiro weeye wax xaaraan la yidhaahdana ma aaminsanaa shayganaa xaaraana iyo shayganaa xalaala liiska uguma jirto oo ilaahay kama tala qaataan diinta islaamkuna ma rumaysno diin uma aha diinna uma arkaan dadkaasi dad la weheshado maaha ee sidaa kuwii hore u riixdeen iyagana u sii riixa wey ilaa goorma ilaa awooddoodu jabayso ay hoggaansamayaan ogolaanayaan inaad ka gacan sarraysaan taxadkiinna iyaguna ay yimaadaan oo ay cashuur bixiyaan xataa yucdu ljizya macnaheedu waxa weeye kolkaa kol haddii shawkadooda iyo awooddooda ay jabto hubkuna ka wareego wixii ay ku kibrayeen uu ka wareego ogolaadaan ilaahay diintiisu inay xukunto gaalnimadoodiiba ha iska haysteenoo ahlukitaabba ha iska ahaadeene kolkaa cashuurun ka qaado daaya sidaasuu ku bilaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dagaaladii iyo jihaadkii buu qaadayay asxaabigu markuu hogaaminaya wuxuu leeyahay dacwadda ilaahay dadka ugu baaq iyo diinta ilaahay iyo towxiidka haday ka aqbalaan waxaad u sheegtaa waxyaabaha dadka muslimiinta ah lagu leeyahay in iyaguna xaqii muslimku uu lahaa ay leeyihiin hadday islaamaan wixii qofka muslimkaa lagu lahaana iyagu ay leeyihiin iyana waajibkii saaran yihin sheeg hadday taa kugu diidaanna waxa aad u sheegtaa inay cashuur bixiyaan isla markaana muwaadinka labaad ay noqdaan dadka muslimiinta ay dhex yimaadaan oo diintoodana ay haystaan bahashaa jisyada la ydhaa ee cashuurtaana ay bixiyaan awooda ciidan ay leeyihiin faraha ay ka qaadaan iyagoo dacwadda iyo diinta ilaahaya faafaysa nuurka faafa hor joogsanaynin waa la daynayaa dabeedna dimi baa laydhaa dimi dumada dadka muslimiintabay saarayiin way iska dhex joogayaan horaa loo dhaafaya markaa hadday taa aqbalaanna ka saxeexoo ka qor hadday taa diidaan wastacin billaahi faqaatil ilaahay garab ilaahay garab ka dhigo kaasho oo markaa ku hinji oo kala calaf qaado dagaal ku qaado saas ayuu asxaabigu u diraya nabigu caleyhi salaatu wasalaam saasuu ku diraya marka dee xarbmaaragtay xorriya alcaqiida caqiid ahaan xor bay u yihiin kolkaasoo ilaa islaamka ku qancayaan ama ay dee si ay u soo gelayaan iyagoo raallaya waa loo daynayaa diintooda laakiin waxaan la ogolayn kufriga awoodda leh ee islaam iyo diin ay ku hortaagan yihiin la diiday waaya saasiyaa marka nasku tilmaamay eeg aayaddan waxa weeye waa min aladiina uutul kitaab waa kuwii kitaabka la siiyey iyagoo kitaabka haysta ayaana ilaahay aakhiro rumaystayn markaasaanay xaaraan xaaraan ka dhigan oo gaalka xaaraantu waa xalaal xaaraantuu ka jecel yahay xalaasha ile shaytaan baa ku guuraye diinta xaqaana diinuma arkaa marka sharcigii ilaahay baa sharci ahay ilaahay iyo ma ogolo wey marka lasoo uruuriyo ilaahay ilaahay aakhiro iyo sharcigiisaanay ogolay intii lagu nabadgelin lahaabay diideen ahlu kitaabna way ahaayeen kitaabkoodiiiyo ammaanadoodiibay ka been sheegeen kuwaa la dagaalama xataa yucduljizy jeeray cashuur bixin cashuurtii waxaa la raaciya can yadin gacan ilaahay ka dhiibayaan lagama ogolo wakaala inuu saxriifiyu meeshiisii fadhiistuu dabeetana fariimo soo diro ama jeeg soo qoro ama daraahim cid u soo dhiibu idhaahay balbaa iga wakiila ninka had iyo jeer wakiilla soo diranaya waa nin si uun dee u leh isagaa keenaya isagaa keenaya oo akownka kusoo shubaya ama ciddii ka qaadaysa isagaa u tirinaya dhiibaya gacantiisu ka dhiibaya wahum saaqiruun iyagoo dulaysan dulligani waa dulli macnawiya mar hadday cisigii islaamka diideen kufriga dulligiisa ayay arkayaan si kolka loo eego xuquuq bay dadkii muslimiintaa dimiguu ku yeelanayaa oo iyagii waa la ilaalinayaa kuwadii miskiinkaa wax la siinayaa samafalkii dadka muslimiinta hadday caafimaad tahay iyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday amni tahay way kala qaybgelayaan dadka muslimiintaana waxaa waajib ku ahaa oo howlo fara badan lagu qaban jiro khaas iyo caamba lahaa iyagii seke lagama qaadayo waa gaal waana kuwan inaga faaidaysanayo inagu dhex sidaa daraadeed waxaa laga qaadayaa cashuur markaa ah. cashuurtana waxa ay u dhigantaa halkii qofka muslimka ah laga qaadaya sekada ayaa iyagana laga qaadaya cashuur weliba cashuurtaasi way ka yar tahay oo wuxuuna laga qaadayaa ragga kuwooda qaangaadhka ah, ayaa sanadkii wax laga qaadaya marka marnaba ma gaadhayso boqolkiiba labiyo badh oo sekada ah ma gaadhaysa way ka yartahay sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuwaana arrinkooda ku xukumay dadka muslimiinta ay markii ay yidhaahdeen war kuwan waan iska dayna waxba ka qaadi kari maynana dee iyagunbay ka tiriyeen cashuurtii waa kuwa ka qaaday dadkii muslimiinta cashuurta ama shidaalkooda ha ka qaadeen ama dhakadooda ha ka qaadeen hadii adigu aad qaadi weydo waa lagaa qaadaya leanna waa in la kala qaadaamo oo kolba kii cisirahunbaa kale ka qaadaya waaya waxa rabbi uu xusay haddaba nimankan mar haddii uhi ilaahay aakhira ma rumaysta ahlulkitaabna ay yihiin waxaad isweydiinaysaa hadday ahlulkitaab yihiin talow sideena ilaahay aakhira rumaysnayn bal markaa diinta islaamka ay diin ka dhigin waayeen xaaraantiina xaaraantinimayn waayeen sooba dhaaftaa laakiin iyagoo ahlulkitaab aana ilaahay iyo aakhira rumaysnayn tiibuu ilaahay ku iftiiminayaa ilaahay baa wuxuu uhi waqaalat nimankii yuhuud waxay idhaahdeen usayr ibnllah usayr ibnullah usayrka la ydha waa ina ilaahay subxaan allah wa qaalat inasaara kiristankuna waxay idhahdeen almasiixu bnullah ciise waa ina ilaahay taasay ka dhawaajiyeen daalika kaasi qowluhum biafwaahihim wa hadal ay afkooda ka yidhaahdeen oon xaqiiqo lahayn yudaahimuuna waxay u egaysiinayaan qawla aladiina kafaruu kuwii gaaloobay hadalkoodii min qablu iyaga ka hor kuwii kasoo hadhadli jiray xaggaa iyo maka ee mushrikiinta ahaa hadalkoodiibay kuwan hadalkooda u egeysiinayaan qaatalahum llah allah nacdalo anaa yuufakuun sidee loo weydaariyey xaqa soo kuwa xaqii baalmaray ittakhaduu axbaarahum waxay ka dhigteen culimmadoodii wa ruhbaanahum iyo suufiyaashoodii arbaaban ilaahyaalbay ka dhigteen min duun illaah inta ilaahay ka sokaysa walmasiixabna maryam ciisihii maryamna waxay ka dhigteen isagana ilaah wa facaluu daalik sidaasay sameeyeen wamaa umiruu iyadoo aan la farin ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan ilaah keliya allah inay caabudaan baa la faray iyana halkaasay ka dhaceen laa ilaaha illaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane subxaanah isagaa rabbi ka hufan oo ka fog camaa yushrikuuna waxa ay la caabudeen ee ay barbargeliyeen ilaahay subxaana wa tacaala uma qalmo xaasha waa ka fogya nimankii ilaahay aakhira diidka ahaa sidanay noqotay markaa gaalnimadooda saddex qolada ilaahay waa sheegay yahuud iyo nasaaro kiristankiia iyo mushrikiintii carbeed saddexduba awlaad bay ilaahay u sugeen ciise markaa kuwa kiristankaabaa yidhi waa ibnullah kuwa yuhuudduna cusayr bay yidhaahdeen ibnullah kuwa la yidhi qowl aladiina kafaruu min qabl kuwii hore u gaaloobay markuu nabigu madiina joogay gaalnimada u cadaystay kala horyimaa mushrikiintaana maxay yidhaahdeen almalaaikatu banaat ullah malaaigtu waa hable ilaahay bay idhahdeen saddexdaa qoloba halkaa ayay mariyeen waa gaalnimo isku eg eg oo ilaahay waxaan u qalmin iyo aflagaada aad u foolxun bay ilaahay usoo jeediyeen subxaanahu wa tacaala <clears throat> ilaa yowmina haada waa adiga arkadoo dee kiristanku waa kuwa ciisa la soo taagan qaar yidhaa waa ilaahay iyo qaar yidhaa waa ibnullah iyo qaar yidhaa ilaahaynimadu saddex bay ka kooban tahay saddexdoodaba marka gaayo la isu geeyo waa makhluuqay siiyeen xaqii ilaahay subxaana wa tacaala oo ay ilaah ka dhigeen waa makhluuq waxaan u qalmin ay ku sheegeen oo aanu isagu raalli ka ahayn oo maalinta qiyaamahana marka ilaahay u qabsado ciise maqaaladan suuratulmaayida aakhirkeeda sida aynu ku soo marnay wuu iska beriyeelaya ilaahay waxaan ku idhi wixii aad ii fartay uun waxana iyagaa sameeye waxa markaa halkaa aynu ka aragnay eedaynta ilaahay uu kolka horeba soo eedeeyay inay tahay midh jira waxay dagaalka ku mutaysta kaa weeye qaatalahum ullah qaatala qutila alkharaasuun qaatala mar haddee ilaahay xaggiisa ka timaado waa nacdal ilaahay ha laayo nacdalo ilaahay nacdalo markaa habaarkaa ilaahay oo habaaray isaga isu weydiiya subxaana wa tacala inuu taa ku sameeyo nacdashii ilaahay ee ilaahay dusha uga tuuray lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casow wa kaanuu yactaduun nacdashaasuu leeyahy qofka kaafirkiona cidina alyahuudu wanasaara nacdashaasay leeyihin oo qur-aankuna nacdalay ilaahayna inoogu yeedhiyu inoo sheegay subxaana wa tacaala cidina aanay ka dheerifayn karayn marka qatliga waxaa nacdasha looga ratibay ama halkii nacdasha qaatalo loogu sheegay waxweeye cadhada ilaahay iyo nacdashiisu cidda ay ku dhacdo dil baan u hadhanayn dilka rasmiga cudurka dilaaga ah ee asalka ah dadku waxay iska idhaahdaan cudur dilaayabaa qofkaa ku dhacay cudurku xaguu geynayaa adduunyadu mu ka kaxaynayaa cudurkan dee qofka ku dhacayaa waa muaqatan wakhti kooban buu dilayahay oo inta qofka naftu ka baxaysaa hadduu dee ilaahay uga raaxeeyo nasayba laakiin cudurka dilaaga ah ee khatarka waa kufriga nacuudu billahi min dalik leannahu abad alaabidiin weligeedba qofkaasi kama caafimaadayo naarun buu ku jiraya qaatalahum allahu annaa yufakuun annaa yufakuun waxay sheegaysaa kayfa yusrafuuna cani alxaqi wahum ahlulkitaab iyagoo kitaab lahaa si xaqii ay weydaartay cudurkalaa ilaahay uu ku sheegay subxaana wa tacaala towxiidka ilaahay qaybaha uu leeyahay hadii ay rububiyadiisa tahay hadii asmaadiisa tahay haddii sifaadkiisa tahay haddii ay xukunka lagu caabudayo tahay mid walba meel bay kaga dhaceen xukumkii ayaa ilaahay uu tilmaamay inay ilaahay ka qaadeen xukumkii xaakimiyadii oo cid kale ay siiyeen markaasaa wuxuu waxay ka dhigteen axbaartoodii axbaartu waa culimadii yuhuudda ruhbaantuna waa suufiyaashii kiristanka waxay ka dhigteen rabbiyaal nin cadiy ibnu xaatim loodhan jiroo soo islaamo carabtii kristanka noqotay ahaa ayaa wakhtigu soo islaamay ayuu nabiga su-aal weydiiye wuxuu idhi dee berigaannu kiristanka ahayn rasuul allow suufiyaashiiyo wadaadada maanaan caabudi jirin oo wadaad iyo suufitoona intoonu dul fadhiisanna ilaah kamaanaan dhigan jirin marka aayadanina waxay tilmaantay suufiyaashii iyo culimmadoodii ayay ilahayaal ka dhigteen bal taa ii fasir macnaheedu waa maxay marka rasuulku sal allahu calayhi wasalam meel aan waxba ka eegayn buu ka weydiiyey isagii mar labaad ku celiyey si uu su-aashiisa jawaabteeda u helo markaa wuxuu idhi culimmada iyo suufiyaashu se wax ilaahay ka xaaraantinimeeye umay xalaalaynin wax xalaal u ahaana saw kamay xaaraantinimaynin markaasuu idhi haa fadalika cibaadatuhum iyaahum haddaba sida ay u caabudeen waa saas buur cibaadada laguu sheegayaa waxa weeye sharci bay u dajiyeen aan kii ilaahay ahayn kii ilaahayna halkaasay iska dhigeen markaase waxay dhaheen sharcigaa qaata waxna wuu xalaalaynayaa sharcigu waxna wuu xaaraantinimaynaya nimankan cibaadada la caabuday ma aha in la dul khushuucay oo loo tukaday oo la dul fadhiistee waxa weeye waxa lagaga tala qaatay shaygii ilaahay lagaga tala qaadan lahaaoo sharciga ah xaakimiyadii alxukmu lilah waa qaybaha tawxiid ululuhiya ayuu soo hoosgalaya oo ka xaqa ilaahay uu leeya wey ina ataxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala in waxna la xalaaleeyo waxna la xaaraantinimeeyo iyadoon daliiloo haynin ama diin iyo daliilka lagu khilaafayo waa arrin aad iyo aad u khatar badan sharcigii ilaahay oo la lagu sheegay wadaadiya sufiyaalbaa rabbiyaal ilaahay uu ku sheegay maadaama wixii ilaahay laga qaadan laha iyaga laga qaada arrintaas waa arrin aad u khatar badan meeshii la taabtaaba waxaad dadka muslimiinta ahi malaha khatartaana mar walba way soo gelayaan oo dhibkeedaay leedahay marka sharciga ka ilaahay ka hor imanaya la qorayo la dejinayo dad lagu dhaqayo wax lagu xalaalaynayo waxna lagaga xaaraantimaynayo ama dowladi ha dejiso ama sharkadi ha samaysato ama wadaad ha sameeyo ama qabiil samayso intuba waa isku mid kol hadduu shaygani xadiidkii ka hor yimi dee waa cudurka nimankan ku dhacay waa waxa lagu eedeeyey waa xaqi ilaahay maa laga dhacay marka arrintaa inaad la ysaga fiirsado weeye oo dadka muslimiinta ah, iyaga waxa ilaahay uu ka xil qaaday shayga laydhaa inay sharci samaystaan ummadaha kale dee waa diiniyo ilaahay waanu ka xorownay bay yidhahdeenoo iyagu dustooray qorteenoo xalaasha iyo xaaraanta codunbaa loo qaadaa laakiin ummadan doorka kaalinta iyaga u yaala waa fulinuun hay-adahooda fulinta iyo hay-adahooda istishaariga iyo hay-adahooda garsooriga dadka muslimiinta waxweye inay fuliyaan qur-aanka iyo xadiidka waaqica sida looga fulinayo ee ugu fiican fiicanunbaa laga fikiraa la iska waraystaa nusuusta sida la ysula ahriyayuunbaa la iska waraystaa laakiin in la yidhaahdo sharci baa la dejinayaa iyadoon diin loo eegin ama diintiina uu ka hor imanaya arrin aad u khatar badan weeye waana taa ilaahay kuwa uu ku eedeeyey laa ilaaha illaa hu laa ilaaha illaa huwa wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan uluuhiyadaa iyo cibaadadaa nasku uu tilmaamaya waa taa xagga xukunka iyo taa ilaahay keligii subxaanahu wa tacaala loo qirayo cibaadada labadaba subxaana wa tacaala subxaanahu camaa yushrikuun